alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cla اlظaalimiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd qaala almusanifu raximah llahu tacala baabu ma jaءa fi qadaxi rasuuli اllahi sala اllahu alayh wsalam waxaynu ku soo jirnay kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya waalkhasaa'ilu almustafawiya darsiganina waa darsigeennii tobnaad wuxuuna ka bilaabmanaya xadiidka wuxuu baabu yahay koobkii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi biyaha iyo sharaabka uu ku cabbi jiray qadaxu waxa weeye waa weel laga sameeyo qori laga sameeyo marka galaaskii ama koobkii nebi moxamed sal allahu aleh biyaha ama malabka ama caanaha uu ku cabbi jiray ayaa laynoogu tilmaamayaa baabkana laba xadiis buu musanifku ku keeni doonaa qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana alxuseyn bnu aswad albaqdaadi wa saduuqun yukhdiu kaiira ahraja xadiisahu alimaamu tirmidi abu daauud yani waxba kamaanu warin asxaabu kutubu sitahna waxba kamaanay warin qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana xusein bnu aswad albaqdaadi qaala xadaana camar ibnu muxamed camar ibnu muxamed alcanqasi abu saciid alkuufi ahraja canhu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim waasxaabi sunan larbaca qaala xadaana cumaan ibnu dahmaan waynu soo marnay can haabit bni aslam albunaani qaala wuxuu yidhi akhraja ilayna wuxuu noo soo bixiyey anas ibnu malikin qadaxa khashabin qori yacni wuxuu noo soo bixiyey qadaxa khashabin galaas qoriya ayuu noo soo bixiyey oo khaliidin adag oo mudababan la karay bixadiidin xadiid lagu karay meel buu uu ka jabay waxaa lagu kabay yacni markaa xadiid baa lagu kabay akhraja ilayna anas ibnu maalikin baa noo soo bixiyey qadaxa khashabin yani kuwa boqoriyuu noo soo bixiyey oo qaliidan yani qarale oo adag buu noo soo bixiyey mudababan lagu karay bixadiidin xadiid lagu karay faqaala wuxuu yidhi yaa saabitu saabitow haada kani waxa weeye qadaxu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kani waa galaaskii ama waa koobkii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam uu wax ku cabbi jiray waa wakhti dambe marka saabit markuu u soo saarayo anas ibnu maaligna wuu cimriyey oo nebiga salawatulahi wasalaamu aleyh waxyaabihii ugu duceeyey waxaa ka mid ahaa cimrigiisana inuu dheereeyo awlaadiisa iyo tarankiisana ilaahay subxaana wa tacaala inuu badiyo bukhaari isagu fii saxiixii wuxuu ku warinayaa raqamka ah oo caasim ibnu sulaymaan alaxwal laga warinayo inuu leeyahay ra'aytu qadaxa nabiyi sala allahu caleyh wasalam cinda anas ibni maalikin wa kaana qad insadaca fasalsalahu bifidatin wuxuu ahaa mid yacni koobka nebigu meel ka dilaacay meesha uu ka dilaacayna fido iyo qalin baa la saaray maxaa lagu karay fido iyo qalin marka waxay ku kala duwan yihiin ama bir xadiiday ahayd ama qalin bay ahayd waxaana laysku waafajinayaa waxaa dhici karta laba meelood inuu yani ka dilacsanaayo meelna xadiid lagu karay meelna fido lagu karay ama laba galaasba ay ahaayeen qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi bnu cabdiraxmaan addarimi xadaana camr bn abi caasim camr bn abi caasim xadaana xamaad bnu salma ahbarana xumayd bn abi xumayd adawiil wsaabit bn aslam albunani can anas bni malikin qaala anahu qaala anas ibni maalik wuxuu yidhi laqad saqaytu waan waraabiyey rasuul allahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay baan ku waraabiyey bihada alqadaxi galaaskan aan ku waraabiya asharaaba kullahu sharaab waxaa la yidhahdaa kullu maa yushrabu wax kastoo la cabo baa sharaab la yidhahda marka asharaaba kullahu yacnii waxa la cabo dhammaantii baan ku waraabiyey almaa'a biyaan ku waraabiyey wannabida timir la qooshay baan ku waraabiyey waalcasala malab baan ku waraabiyey iyo wallabana caanaan ku waraabiyey hadduu marka soo tilmaamay sharaabkana la yidhaahdo kullu maa yushrabu wax kastoo la cabo la yidhaahdo biyaha iyo timirtan la qooshay ee sharaabka laga sameeyey iyo malabka iyo cabitaankuba intuba maxay ka yihiin sharaabkay ka mid yihiin tan dambe marka waxay noqonaysaa waa takhsiisun bacda tacmiim waxay yidhahdaan bi hada alqadaxi galaaskan waxaan ku waraabiya asharaaba kullahu cabitaan dhammaantii baan ku waraabiya almaa biyo iyo wanabiida nabiyada waxaa la yidhaahdaa biyahay waxay ku dhex jireen timir habeenkiibay u dayn jireen mina nabdi baa laga keenay shay la tuuray habeenkiibay u dayn jireen biyahaas marka timirtu si fiican ay u qooshanto ayay cabi jireen maanta iyo berri iyo waa la cabaya xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixii ku soo saaray abushayk fii akhlaaqi nabiyi sal alla aleh wasalam alimaam alxaakim fii mustadrakihi ayuu isaguna ku soo saaray imaam muslim mar hadduu warinayana waa xadiid saxiixa qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi sifati faakihati rasuuli اllahi sal alla aleh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi qaabkii tilmaantii ay lahayd khudradii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu cabbi jira haddii cabbitaankii iyo sharaabkii aad soo barata waa inaad haddana xagga khudradda iyo fawaakihda muxuu jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana ismaaciil ibnu muusa alfazari ismaaciil ibnu muusa alfasari abu isxaaq alkuufi waa saduuqun yukhdi wa rumiya birafdi shiicannimona waa lagu ganay ninkaas ahraja xadiisahu albukhaariyu fii khalqi afcaali alcibaad wa abu daauuda watirmidi wabni maaja ayaa xadiiskiisa soo saaray xadaana ibrahim ibnu sacad wa ibrahim ibnu sacd ibni cabdiraxmaan ibn cawf azuhri almadani raja xadiiahu asxaabi kutub it can abiihi waa sacd bnu ibrahim bn cabdiraxmaan bn cawf ahraja xadiisahu asxaabi kutub it can cabdilaahi bni jacfar صaxaabiyun saqiir qaala kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa yaakulu mid cunuu ahaa alqisaaa yacnii bocorka ayuu cuni jiray nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh birudabi timirta rudabka ayuu ku cuni jiray bocorka iyo rudabka culimmadeennu inta badan waxay ku laqbayn jireen yani markaa shariif cabdinuur iyo xafidahu llah waracaah ee bocorka baalkan bocorka tiidka la yidhaah warqaddii waan soo ilaaway laakiin suura ahaan shalay waa sidey marka la eego hadda internetka la geliyo wuxuu sawirayaa bahalka la yidhaahdo qajaarka qajaarka qajaarka oo baa laba nooca muuqaalka qajaarka oo kala duwan biyaha iyo meelaha uu ka baxay darteed baa qaar mid wuxuu u egyahay sidii qarihii oo kale oo uu dhuuban yahay midna waa kan meelahan yaalyaale aad aragteen marka baalka qajaarka u egyahay marka yaakulu kii cunu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alqisa'a bocorka bocorkatiidka ama qajaarkaasuu ku cunayay birudabi timirta rudabka la yidhaahdu ku cunayay midna waa kulayl oo waa timirta midna waxa weeye waa qabow oo waa dhareerdhareer oo kale marka waxaa laysku darayaa maada xaara iyo maada baarida maado qabow iyo maado kulul wuxuu u fiican yahay bay iyo kaadida iyo waxaasuu badya dhiiggana wuu safeeya ahrajahu alimaamu tirmidi wlbukhaariyu wamuslim waabu daawuud wabni maaja qaala xadaana cabdulaahi cabdata ibnu cabdilaahi alkhuzaciyu albasriyu qaala xadaana mucaawiyata ibnu hishaam can sufyaan athawri can hishaam ibni curwata can abiihi curwa ibni subayr can caaisha ana nabiya sala allah aleh wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yaakulu mid cunu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh albidiikha qaraha ayuu wuxuu ku cuni jiray birudabi timirta uu ku cuni jiray nebigu sala allah aleh wasalam bidiikh waa khiyaarka bahalka loo yaqaano qaraha ama xabxabka yani dadku ay u yaqaaneen kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu aha yaakulu mid qaraha ayuu cuni jiray birudabi timirta nooceeda rudabka la yidhaahdo ayuu ku cuni jiray nebigu sala allah aleh wasalam imaam tirmidi abu daawuud nasaai ayaa warinaya waana saxiixo sheekh naasir saxiixada konton iyo toddobo shamaail maxamadiyan ah raqamka qala imaam raximah llahu tacala xadaana ibrahim bnu yacquub qala xadaana wahb bnu jariir xadaana abi waa jariir bn abi xaasimin qaala wuxuu yihi samictu xumaydan xumayd bn abi xumayd adawiil baan maqlay jariir baa leh baan ka maqlay yaquulu isagoo leh ow qaala wuxuu yidhi xadaanii xumaydun xumayd baa ii warramay waana isku mid qaala wahb wuxuu yidhi wa kaana macnaha aabbihii oo xadiiska warinaya jariir ibn abi xaasim wuxuu saaxiib la ahaa uu leeyahay waxbaan ka maqlay oo warkii unbusi adkaynay can anas ibni maalikin anas ibni maalik waxaa laga wariyey ra'aytu rasuula allahi sal allau rasuulka ilaahi baan arkay yajmacu isagoo kulminayo isku daraya bayna alkhirbisi iyo warudabi khirbis waa luqa farisiya waana qarihii bidikhi hadda aynu soo maraynay yani markaa wey maanka nebi maxamedoo qaraha iyo isku daraya rudabka isku daraya marka alkhirbis waxa weeye waa luqa farisiya waxaana loo jeedaa haddii ilaahay ku roon yahay alkhiyaar ama albadiiq ayaa loo jeeda xadiiskuna waa xadiis saxiixa ah. nasaa'i iyo tirmidi baa werinaya saxiixu jaamicu saqiir konton iyo sideed xaafidkuna fatxulbaariga mujaladka sagaalaad afar boqol siddeetan iyo shan ibnu xibbaanna fii saxiixihi kun saddex marka nebigu wuxuu isku darsaday bocor iyo timir wuxuu kaloo isku darsaday nebigu sal alla aleh wasalam maxay iyo timir buu isku darsaday xadaana muxamed ibnu yaxya waa muxamed ibnu ibn ibnu cabdillaahi ibnu khaalid adduhali imaamka loo yaqaano xadaana mxamed ibn cabdilcasiis arimli xadaana cabdulahi bn yasiid ibnu salti ashaybaani waa daciif isagu can maxamed ibn isxaaq saaxibu lmaqaasi maxamed ibn isxaaq ibn yasaar almadlabi can yaziid ibn rumaan can curwata bni zubayrin can caaisha radi allahu canha ana nabiya sal alla aleh waslm nebigu akala wuxuu cunay albidiikha qaraha ayuu cunay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh birudabi rudabka timirta teeda qoyan buu ku cunay oo uu ku darsaday nebigu sal alla aleh wasalam waxaa laga qaadanayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fawaakihda uu cunayo wixii dadka uu fawaakih u ahaa ayuunbuu cunaya wax dheeraada ama wax ka muuqda ay ka muuqdaan yani haddii ilaahay ku run inuu dadka ka duwan yahay maanu samaynayn waxaa kaloo laga qaadanayaa khudradda iyo marka la ysku darayo mawaadka in maadooyinka yani markaa isqaadan kara laysku daro haddaad laba maado kulayl isku darto basbaas iyo filfil haddaad isku darto waa gubanun soo maaha waa gubanaysa ayib timir iyo haddii ilaahay kuu roon yahay iyo wax kaloo kasii qabowna yacnii maadadii kulaylkaa marka jidhkaaga ka maqnaanaysa marka nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu isku darayay maaddo kulul iyo maaddo qabow maadda xaara iyo maadda baarida qaala alimaamu raximah llahu tacala xadaana qutaybat bnu saciidin abraja albaqlani can malik bni anas sanadka markaa sheekhiisa tirmidi unbaa ka xiga mali xaaw xadaana isxaaq ibnu muusa alkawsaj xadaana macni ibnu ciisa alhasaas xadaana malik ibnu anas can suhayl bni abi saalixin can abiihi abi saalix asamaan can abi hurayrata radi allaahu canhu waa sanadaynu dhammaantii soo marnay qaale wuxuu yidhi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen idaa ra'ow markay arkaan awala samari midhaha ugu horreeye soo baxay beertu marka ugu horrayse ay bislaato midhaha ugu horreeya curdinkii intuu ka baxo bislaado markuu nebigu arko yacnii dadku markay arkaan jaa'uu bihi waxay ula imaanayeen ilaa rasuulilaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay si beerta nebigu uu ugu duceeyo barakada nebigana ay u helaan midhaha ugu horeeya soo baxa bay nebiga u keenayeen salawatulahi wasalaamu calayh faida ahadahu rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay markuu ka qaado qaala wuxuu odhanaya allaahuma baarik lana fii simaarina midhaha iyaga ilaahu noo barakee wabaarik lanaa fii madiinatina madiinadayadana ilaahu noo barakee wabaarik lanaa fii saacinaa saacayaga iyo suuskayagana ilaahu noo barakee saacu waa aalatulbeeg aaladii ay wax ku beegayeen wa fii muddina mudkayagana ilaahu noo barakee haddaynu hadda wakhtigan casriga jaangooyin lagu sameeyo saacana waxa weeye waa laba kun iyo boqoliyo afartan garam wax u dhigmo laakiin inagu sakaatulfidriga markaynu bixinayno maxaynu bixinaa laba kiilo iyo badh mudkuna wuxuu noqonayaa lix oo garaam wax u dhigma wadaadadu waxay ku qadari jireen nin sacabkiisa muggiisa yani labadiisa sacab muggood oo nin gacmo waaweynna aan ahayn nin gacmo yaryarna aan ahayn hadda marka la xadeeyo halbeegyada hadda wax lagu cabirto lagu cabirana wuxuu noqonayaa maxay lix oo garaam buu noqonaya afar mudow min lix oo garaama marka la isugeeyana meeqay noqonaya laba kiilo iyo iyo bar waa ku dhowaanaya wa fii muddinaa mudkayagana ilaahu noo barakay allaahuma allahayow ina ibraahiima ibraahiimu cabduka addoonkaaga ahaa wa khaliiluka khaliilkaaga iyo rafiiqaaga ahaa wa nebiyuka nebigaaga ahaa yacnii nebiyullaahi ibraahiim oo khaliilkaaga iyo nebigaagii iyo addoonkaagiiba ahaa wa innii aniguna cabduka addoonkaagii baan ah iyo wa nebiyuka nebigaagii wa innahu ibraahiim dacaaka yacnii wuu ku baryey oo limakrata maka ayuu u duceeyey wa innii aniguna adcuuka waxaan kaa baryaa oo u ducaynaya lilmadiinati magaalada madiinaan u ducaynayaa bimili maa shay wax la ugu ducaynayaa dacaaka uu kaa baryay ugu duceeyey limakata maka nebiyulaahi ibraahim ugu duceeyey iyo wa milihi macahu iyo kaa mid lamida nusqooyinka qaarkoodna markaa wa milahu macahu bay qorayaan yani wa milahu macahu ma haddii la fadciyo waxay noqonaysaa waxa ugu duceeyey iyo wax la midoo ah labanlaabkeeda ayaan ugu duceeyey ayb nabiyullaahi ibraahim in badan rabbi jcal hada albalada aaminan waata uu leeyahay markuu u afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min asamaraati lacallahum yashkuruun nebigeennuna wuxuu si gaara ugu duceeyey madiine ayuu ugu duceeyey xataa ilaa uu gaadhsiiyey nebigu allaahuma xabib ilayna almadiina ilaahu madiinana jeclaysii ka xubbinaa makata ow ashadda sidaannu maka u jecelnahay ama si ka daran ilaahu noo jeclaysii wabaarik lanaa min mudina wa saacinha yacnii saaceeda iyo mudkeedana ilaahu noo barakee wanqul wasaxiixa ilaahay oo caafimaad iyo inagu sii iyo dalsan ilaahu nooga dhig wuxuu nebigu yidhi wanqol xumaaha biljuxfa xumadeeda madiina waagii hore waa qandho badnayd qandhadeeda marka waxaad u rartaa meesha juxfo la yidhaahdo juxfo ilaahu geebuu yidhi oo ka rar qandhada marka ducadii nebiga ku dhacday salawaatu ullahi wasalaamu alayhi waa magaalo ducaysan markaa madiina xataa dadkooda dadka maka jooga iyo kuwa madiina jooga isku naxariis maha maka waxaa laga yaabaa gaangiistaro badan inaad ka hesho kuwan xaramka ku qaadaya ee tagaasida xaramka dushooda fadhiya haddaad kaxaysato sigaarka ay kugu buufinayaan baaba nafta kaa jaray war sigaarka iga dah kuwan laakiin dadkan madiino jooga qalbi jilic baa yani ka muuqda maxaa yeelay waa farcii iyo nasligii ansaarta waay farcii iyo nasligii ansaarta waay xadaana muxamed ibnu xumayd araazi ninkani waa daciif marar badan waynu soo tilmaanay xadaana ibrahim ibnu lmukhtaar can muxamed ibni isxaaqa can abi cubaydata ibni muxamed ibni camaar ibni yaasir can rubayic binti mucawad ibni cafra qaalad waxay tihi gabadhaas bacanii mucaad ibnu cafra baa i diray biqinaacin masaf buu ila diray qinaacu waa weelkii wax lagu qaal wuxuu yidhi uma yadcuu wuxuu u yeedhayay nebigu salawaatulahi wasalaamu calayh asqara waliidin yacnii ilma dhalla dhalay midka ugu yar dadkaa meesha jooga qofka ugu yar buu u yeedhayay fa yucdiihi markaasuu siinaya daalika samar midhahaas uu ku duceeyey qofka ugu yaree goobta jooguu nebigu sal alla aleh wasalam gacanta uu gelinayay xadaana muxamed ibnu xumayd arasi qaala xadaana ibrahim ibn lmukhtaar can muxamed ibni isxaaq can abi cubaydata ibni muxamed ibni camaar ibni yaasir can rubayic binti mucawad ibni cafra qaalat waxay tidhi bacanii waxaa i diray mucaad ibnu cafra baa i diray biqinaacin min rudabin yani wuxuu ila diray masaf yani markaa ama weel oo rudab uu ku jiro ila diray wa calayhi weelkaa dushiisa waxa ahayd yacni ujrin ujriga waxaa la yidhaahdaa saqiiru shay shayka ugu yarbaa la ujrin min qisaa'in yacnii bocor yaryar ba ahaaday kaasoo zuqbun yacni marka curdin ah saddexdan kelmadood marka wa calayhi yacnii qinaaca iyo masaftaa dusheeda waxaa ahaaday ujrin yacni baa ahaaday ujriga waxaa la yidhaahdaa waa saqiiru kulli shay shay kasta shaygiisa yar baa la oo min qisaa'in yacni bocor ah kaasoo suqbun yani suqbun waxaa weeye curdin ah markaan isku soo duubno saddexdan eray waxay tilmaamayaan waxa weeye masafta dusheeda waxaa ku jiray bocor yaryar baa ku jiray oo weli yacni markaa curdin ah ayaa ku jiray wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh yuxibu mid jecel alqisa'a yacnii bocorkuu jeclaa nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayh fa bihi waanu la imi nebigaan u keenay wa indahu nebiga agtiisana waxaa ahayd xilyatun yacnii shay laysku qurxiyo xilyadu waa dahabka dumarka xilyatun dahab baa ama shay laysku qurxiyo kaasoo qad qadimat calayhi min albaxrayni baxrayn looga keenay famala'a yadahu gacantiisii buu ka buuxiyey minhaa xilyadii iyo dahabkiibuu gacanta ka buuxiye oo gacanta ku soo qaaday fa acdaaniihi markaasuu isiiye waa min baabi muqaabalati alixsaani ila alixsaan maadaama hadiyad ay keentay nebigu hadiyadda marka la siiyo wuu ka abaalgudi jiray iskama qaadan jir haddii inta hadiyad lagu siiyo aad tara jasaak jeebka iska sii gashato haddii jasaak allah khayr waa sax laakiin adigana maalintaada gacmuhu isdhaaf bay ku fiican yihiin soo gacmuhu isdhaaf bay ku fiican yihiin marka waxay leedahay gabadhii marka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh famala'a yadahu minha dahabkiibuu gacanta ka buuxiyey fa acdaaniihi markaasuu isiiyey dahabkiibuu isiiyey xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jiro yacni sheekha tirmidi haddii ilaahay ku yahay ayaa lagu daciifinaya daciifada aarun yani shan oo ibraahimnraamamed ibnu ibraahim arraasi baa ku jira waxaa kaloo ku jira maxamed ibnu isxaaq oo mudalisa ayaa cancaneeyey cancanadiisaa ku jirta xadaana caliy bnu xujr asacdi qaala xadaana shariik bnu cabdilaahi annaqaci can cabdilaahi bni maxamed bni caqiilin mukhtalafun fiihi can rubayc binti mucawid bni cafraa qaalad waxay tidhi ataytu nabiya sal alla aleh waslem nebigaan u tiri biqinacin masaf baan ula tegay oo min rudabin timir ah iyo wa ajrin ama ujrin kii la yidhaahdaba yani markaa weel yar eh, wa ajrin yani markaa mid yar oo zaqbin markaa curdin ah waxay u jeedaa bocorkiie fa acdaanii wuxuu isiiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mil'a kafihi gacantiisa muggeed oo xulyan yani markaa dahabuu oo qaalad waxay tidhi dahaban dahab buu isiiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiskuna marka waa kii horuu la mid yahayo waa daciif qaala alimaamu raximah llahu tacaala ma jaaa fi sifati sharaabi rasuuli illahi sal alla aleh wasalam wuxuu baabu yahay sharaabkii nebi moxamed sal alla aleh wasalam cabitaankiisii qaabkeebuu ahaa haddaynu cabbitaankii soo macnaha waxa weye qaabkeebuu u cabbi jiray nebigu salawatu ullahi wasalaamu waxa uu cabbayaa noocee xadaana ibnu abi cumar waa maxamed ibnu abi cumar alcadani xadaana sufyaan hadduu maxamed ibnu abi cumar alcadani sufyaan u ilaaqo waxa weeye waa sufyaan ibnu cuyayna abu maxamed alhilaali can macmar bni raashidin can suhriyi can curwa ibni subayr can caaisha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa axaba sharaabi sharaab midka lagu kalgacayl badan yahay ilaa rasuulillaahi sal alla aleh wasalam rasuulka alxulwu midka macaane albaaridu qabow buu ahaa sharaabka nebi maxamed xaggiisa loogu jeclaa wuxuu ahaa midka macaan ee markaa baaridkii qabow buu ahaa nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh dee macaankana timir iyo baa laga samaynayo oo iska macaan biniaadamkao dhan iyo noolahoo dhanna macaanka waa iska jecelyihi soo ma macaanka waa iska jecelyihi haddii la yidhaha qofkan xataa sonkor nabigana salawatulahi waslaam aleh waataynu soo marnay kaana yuxibu alxalwaaa walcasal saasoo kale waataynu soo marnay xalwaduna marka maaha tan hadda daqiiqda laga sameeye warkeeda horeynuu soo faahfaahinay qaala abu ciisa wuxuu yidhi haakada rawaa sufyaan ibnu cuyayna sidaasuu xadiiska ku wariyay hada alxadiia can macmarin can zuhriyi can curwata ibni subayrin can caaisha ayuu ku wariyey warawa cabdulaahi bnu mubaarak baa wariyey iyo cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani iyo waqayru waaxidin hal wax ka badan baa wariyey can macmarin bay ka wariyeen can suhriyi can nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga ayuu ka wariyey mursalan xaaluu yahay xaala kownihi mursalan walam yadkuruu fiihi maanay sheegin ruwaadaasi can curwata can caaisha kumaanay sheegin macnaha sufyaan ibnu cuyayna mooyaane xufaadda intooda kale xadiiska maxay ka dhigeen waxay ka dhigeen mursal oo yani suhri oo taabiciya baa wuxuu u nisbaynaya u tiirinaya nebiga sala allahu caleyh wasalam laakiin sufyaan ibn cuyeyna xadiiska isnaadiyey can isuhriyi can curwa ibn subayr can caaisha can nebiyi sal allah aleh marka sufyaan ibnu cuyeyna ma lagu xukumayaa mar haddii raggii siqad aha ee kale uu khilaafay riwaayadiisan shaad ma lagu xukumaya ilahaadka waxaa la yidhaha mukhaalafatu iqa liman huwa awsaqu minhu qofka siqada inuu khilaafo dad looga kalsooni badan yahay ama ka badan ama dhanka xifdiga looga kalsooni badan yahay mise waxay noqonaysaa min baabi ziyaadati siqa maqbuula baabkan dambey noqonaysaayo sufyaan ibnu cuyeyna waa nin xaafida xadiiskan uu la yimina mukhaalafo haddii ilaahay kuu ron yahay maaha saa markaa in rafcinta uu rafciyey markaa la sugana waa shay haddii ilaahay ku run yahay ah, markaa bannaan nasaai baa fii sunan lkubra ku warinaya alimaam axmedna fii musnadihi xumaydi isaguna fii musnadihi ku warinaya abu yacla almuusili fi lmusnad walbaqawi fi sharxi sunna awradahu alalbaniyu raximah llahu tacala fi saxiixi sunan tirmidi wahaakada rawaa yunas baa wariyay yunas bnu cubaydin waqayru waaxidin can suhriyi can nabiy sal ala aleh wasalam mursalan qaala abu ciisa wuxuu yidhi inamaa asnadahu xadiiska waxaa rafciyey oo keliyuu nebiga u tiiriyey ibnu cuyaynata ibnu cuyayna ayaa rafciyey min bayni nnaasi dadka dhexdooda xadaana axmed ibnu maniic albaqawi ahbaranaa ismaaciil ibnu ibrahim ismaaciil ibnu ibrahim ibnu miqsam ismaaciil ibnu culaya loo yaqaan ahbaranaa caliy ibnu sayd ibnu judcaan can cumar bni abi xarmala can ibni cabaasin qaale wuxuu yidhi dahaltu maca rasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisaan u galay ana aniga iyo wa khaalid ibnu lwaliid calaa maymuunata maymuuna dusheedaan u gala nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi iyo khaalid ibnulwaliid iyo ibnu cabaas baa waxay u galeen sawjadii nebigaoo maymuuno ah ayay u galeen fa jaa'atnaa waxay noo keentay biinaa'in weel oo min labanin ah weel canaa noo keentay fa shariba rasuululahi sal aleh rasuulka ilaahay baa cabbay oo caanihii bilaabay wa ana aniguna calaa yamiinihi midigtiisa aan joogo haddaan ibni cabbaas ah midig iyo bidix waxaa ka fadhiya bidixna waxaa fadhiya khaalid midigtana waxaa fadhiya ibnu cabbaas baa fadhiya wa khaalidun khaalid ibnu lwaliidna can shimaalihi nebiga bidixdiisa u fadhiya faqaala liya wuxuu igu yidhi ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay faqaala liya wuxuu nebigu igu yidhi asharbatu laka cabitaanku adigu kuu sugnaaday ada igu xiga oo adaa iska leh fa in shita haddaad doonto aasarta biha waxaad u dooraysaa khaalidan khaalid baad u dooraysaa ila waa kaa laakiin xaqnimo adigaa u mudanoo maadaama dhanka midigta aad iga xigto aadba ka yaraatide adigaan yani markaa xaqu leh laakiin adigu ikhtiyaarkaaga markaan kuu dhiibo walaalkaa khaalidoo kaa weyn waad u doori kartaa ayuu yidhi faqultu waxaan idhi maa kuntu ma ihi liuuira miduu dooraya calaa suurika hambadaada axadan ruuxna hambada nebi maxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh qof bini aadano aan u doorayo aan isaga hormarinaya ma jirto soomaalidu maxay dhahaan nlasma dhibaadiya macnaha waxaa weeye barakada nebi maxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh qof aan naftayda uga dooraya ma jiray anaaba u baahan dhaqanka nebiguna salawatulahi wasalaamu aleyh wuxuu ahaa haddii cabitaan uu yahay waxa waxa uu ka bilaabayey nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh midigtiisa dhanka midigtuu ka wareejinaya fii saxiixayn waxaa ku sugan nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh uutiya bisharaabin fashariba minhu wa can yamiinihi ghulaamun wa can yasaarihi ashyaakhun midigta nin dhallinyaro ah ka fadhiyey nebiga sharaab baa loo keenay sharaabkii uu cabbay midigta nin dhallinyaro ah ka fadhiyey bidixdana odayaal baa ka fadhiyey markaasuu u dhiibay nebigu salawatulahi wasalaamu calayhi wiilkii yaraaba wuxuu ku yidhi ata'danu liya ma ii idmaysaa an ucdiya haaulaa'i odayaashaas kaa waaweyn inaan siiyo ma ii idmaysaa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah wallaahi laa uuhiru linasiibii minka axadan ilaahay baan ku dhaartay wiilkii yaraa wuxuu yidhi nasiibkayga iyo dheefta aan xaggaaga ku leeyahay qof bini aadam aan u doorayaa ma jirto fatallahu calaa rasuululahi sal alla aleh wasalam fii yaddih nebigu gacantu u geliyay sidoo kale abubakar iyo nin caraabiya ayaa ninka caraabiga ayna ah midigta fadhiyey abubakarna bidixduu fadhiyey nebigu ma odhan abubakar baa saaxiibkaa ah intuu acraabigu u dhiibay uma acda alacraabiya faqaala alayman alayman dhanka midig dhanka midig buu yidhi nebigu sal alla aleh wasalam uma qaala wuxuu rasuululahi sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi man adcamahu allaahu ilaahii ruuxi uu quudiyo ee uu ku dheefiyo dacaaman cunto falyaqul ha yidhaahdo allaahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barakee cuntadan iyo dheeftan aadna siisay allow noo barakay oo nafcigeeda iyo waxtarkeedana na sii dhibteedana ilaahu naga hay cuntadu dhib ma ya dacaamku dhib ma leeyahay dheef mooyaane haa dhib waa maxaa kastroolkan iyo macaankan iyo sonkortan iyo maxaa laga qaadaya tan dadkii intay jirhkooda cayiliyaan jiimka ay ku jarayaan haddana baruurtii ay leeyihin jiim baan ku jarayan lacag ku bixinayaan waadcimna naquudi allow nagu dheefi khayran minhu wax ka khayr badan waman saqaahu ruuxii uu waraabiyo waman saqaahu allaahu alla ruuxuu waraabiyo uu siiyo labanan caano falyaqul ha yidhaahdo allaahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barake ha yidhaahdo wazidnaa minhu ilaahu noo siyaadi ha ku ducaysto caanaha la odhan maayo wa adcimnaa khayran minhu wax ka khayr badan ama ka wanaagsan ilaahuna si la odhan maayo maxaa ee iyaga ilaahw noo barakeeyo noo siyaadii baa la odhanaya sababtan xadiiskaa tilmaami doona qaale wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu yidhi laysa shayun un shay ma ahaanin shaygaasoo yujsaa gudaya makaana dacaami cuntada booskeedii iyo washaraabi cabbitaankii khayra labani caanaha waxaan ahayn wax cunto iyo cabitaan sharaab iyo cuntaba noqda waxaa jira caanaa jira labadaa boosba waxaa buuxinaya caanaa jira buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh abu ciisa wuxuu wa maymuunatu bint lxaaris sawju nabiyi sal alla aleh wasalam maymuuna bint alxaaris oo sawjadii nebiga hiya khaalatu khaalid ibni lwaliid khaalid ibni lwaliid habaryartii weeye wa khaalatu bni cabaasin cabdullahi bni cabaasin habaryartii weeye wa khaalatu yaziid ibni lasam saddexdaa saxaabi bay habaryar u wاhtalafa الnaasu dadku waxay isku khilaafeen fii riwaayati hada اlxadiisi xadiiskan riwaayadiisa can caliy bni sayd bni judcaan farawaa bacduhum barhkood waxay ka wariyeen can caliy bni saydin can cumar bni abi xarmala warawaa bacduhum barhkood waxay wariyeen can caliy bni saydin faqaala wuxuu yidhi can camr bni xarmala wsaxiixu sida saxiixa waxa weeye waa cumar ibnu abi xarmala farqiga udhexeeya yani camar ibni xarmala miya mise waa cumar ibni abi xarmala marka waa cumar ibni abi xarmala xadiiska tirmidi iyo xumaydi iyo imaam axmed bayhaqi fii shucab baqawi fii sharxi sunna waana xadiis saxiixo mukhtasaru shamaa'il muxamadiya raqamka qiyoaaiyo saxiixu sunan tirmidina qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaaa fii shurbi rasuuli llaahi sal allah aleh wasalam wuxuu baabu yahay cabitaankii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maaha tikraar uu soo celiyey waa qaabkeebuu ma fadhi buu ka cabayey ma istaag ku cabayey markii horena wuxuu ahaa nooca iyo sharaabka iyo waxa uu cabayo nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh caano iyo biyo iyo malab iyo haddii ilahay ku wara waxa la midka xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana hushaym ibnu bashiir anba'na caasimin alaxwal waa caasim ibnu sulaymaan alaxwal wa muiira yani muqiira in badan baynu yani markaas sanadkan aynu soo marna ayb waa muqiira ibnu miqsam addabi abu haashim alkuufi waa iqatun mutqin ila anahu kana yudallis can shacbiyi caamir ibnu sharaxiil shacbi can ibni cabaasin ana nebiya sal alla aleh waslm nebigu shariba wuxuu cabbay min zamsama min maai zamsama biyaha samsam buu ka cabbay walxaal huwa isaguna qaa'imun mid taagan uu yahay nebigu sal alla aleh wasalam bukhaari baa xadiiskan fii saxiixi u baabaystayoo wuxuu baabaystay baabu shurbi qaa'iman yacnii baabka ku saabsan cabbitaanka istaag in lagu cabbo baabkaasuu u yani mulaqan min qayri taqyidin isagoo aan qayidin qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana muxamed bnu jacfar can xuseyn almucalimi wa xuseyn bnu dakwaan almucalimi can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi waa ucayb yani camr bn shucayb bn maxamed ibn cabdilaahi bn camr bni caas qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilahi baan arkay yashrabu yacni xaaluu cabayo yashrabu xaaluu cabayo qaa'iman xaaluu yemi iyo waqaacidan mid fadhiya nebi maxamed baan arkay isagoo istaag fadhi labadaba ku cabaya ayaan arkay macnaha xaalad marna taagnaan ku cabaya mararka qaarkoodna ku cabaya maxay yacni mararka qaarkoodna istaag mararka qaarkoodna fadhi tirmidi baa fii jaamicii ku warinaya sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay mishkaatu lmasaabiix mukhtasaru shamaa'ilkana raqamka bal axaadiista markaynu sardino ayaynu ka warrami doonnaa istaagga cabitaanka lagu cabaya muxuu yahay xadaana caliy bnu xujur asacdi qaala xadaana ibn mubaarak cabdullahi bn mubaarak can caasimin alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal can shacbiyi caamir bnu sharaaxiil ashacbi can ibni cabaasin qaala wuxuu nebigu salawaat ullahi wasalaamu aleyh ibnu cabaas wuxuu leeyahay saqaytu nebiya sal alla aleh wasalam nebigaan waraabiye min zamsama ay min maai samsama biyaha samsam baan ka waraabiye fa wuu cabay nebigu walxaal huwa isaguna qaa'imun uu taagan yahay waana xadiis saxiixo bukhaari nasaa'i axmed iyo daxaawi iyo keyrkood baa warina xadaanaa abu kuraybin waa muxamed ibnu alcalaa wa muxamed ibnu dariif alkuufi qaala xadaanaa ibnu lfudayl marar badan baynu yani maxamed ibnu fudayl aynu soo marray can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash can cabdilmalik ibni maysara can inazaal ibni sabra qaala wuxuu yidhi uutiya caliyun radia allaahu canhu cali baa waxaa loo keenay bikuusin yani loo keenay kuuska waa koobka yani marka qoriga uu ka samaysan yahay ayaa kuus la oo min maain biyo ah walxaal huwa isaguna min araxbati bersada uu joogo masaajidka daaradiisa iyo meeshii daaradda ahayd markaa uu joogo waa meeshii uu wax ku xukumi jiray ee masaa'ilka qadaha iyo uu ku geli jiray cali baa loo keenay buu yidhi uutiya waxaa loo keenay caliyun radi allahu canhu bikuusin baa loo keenay baa loo keenay min maain biyaa huwa isaguna fi raxbati barxadda uu joogo fa akhada yani wuu ka qaatay minhu weelkii xaggiisii kafan xantoobo yacni gacantiisa muggeed buu qaaday faqasala yadayhi labada gacmood buu dhaqay wuu faradhaqday wamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wa masaxa wajahu wejigiisiibuu biyaha ku masaxay iyo wa diraacayhi labadiisa dhudhun iyo wa ra'sahu madaxiisuu ku masaxay uma shariba wuu cabbay minhu ay min almaa'i biyihii wuu ka cabbay wlxaal huwa isaguna qaa'imun mid taagan uu yahay waa maxalushaahidka baabkee uma qaala wuxuu yidhi haada kani wudu'u man mid weyse qaadkii weeye lam yuxdis weysadu aanay ka jabin oo weysada waxaynuu soo qaybinay maxay wuduu ah. marka inaad xubnihii wejigii xoogaa boodhkii iyo buskii kaa saarnaa iska rogto oo gacmaha aad nadiifiso wuxuu noqonayaa macnihii luqawiga ahaa buu noqonayaa ama wuduuga sharciga kayfiyad iyo qaab loo dhaqaa sharcigu inoo tilmaamayo inaad farihii dhaqdo yacni farxalato luqluqato sandaarsato wejiga dhaqdo midigta dhaqdo bidixda saa u kala horraysiiso ayib haadaakani waxa weeye wuduu'u man mid weyseqaadkii weeye lam yuxdis waysadu aanay ka jabin haakadaa sidaasaan ra'aytu rasuululahi sal lla aley waslem rasuulka ilaahi ku arkay yacnii isagoo taagan inuu cabay ayuu ku dhacaya warkan dambe ku dhacaya haakada sidaas ayaan ra'aytu ku arkay rasuulalahi sal allau aleh rasuulka ilaahay facala inuu sameeyey nebi moxamed baan ku arkay asagoo taagan inuu cabbay ayaan ku arkay oo weliba cali inta loo sheegay oo layidhi dadka qaarkood baa necbaysanaya inay istaag ku cabbaan wuu ii keena biyo kadibna istaag buu ku cabbay wuxuuna yidhi sidaasaan nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh ku arkay isagoo yani markaa samaynaya dadka qaarkood baa la ii sheegay inay necbaysanayaan xadaana qutaybat bnu saciidin abraja albaqlani wa yuusuf ibnu xamaadin qala xadaana cabdilwaris ibnu saciid can abi cisaamin abi cisaam waa sumaama magaciisa khaalid ibnu cubayd baa la yidhahdaa bay yidhaahdeen waa maqbuulun ahraja canhu muslim waasxaabi sunan ilarbaca xadiiskiisa can anas ibni malikin radi allahu canhu ana nebiya sal alla aleh waslem nebigu kaana wuxuu aha yatanafasu mid neefsada ayuu ahaa fil inaai alaasan yani weelka khaarijkiisa fil inaai looma jeedo weelka dhexdiisa ayuu nebigu markuu cabaya uu ku neefsanaya si aan xadiiska u waafajinno axaadiista kale ee diidaysa weelka ruuxu markuu sharaabka cabayo inuu ku dhex kaana wuxuu aha yatanafasu yani mid neefsadu fil inaai ay fii khaariji linaai alaaan saddex jeer buu neefsanayay idaa shariba markuu cabayo wayaquulu wuxuu odhanayay huwa kan ayaa amra'u yanii hunguriga iyo dhuunta inuu maro yanii midkana u wanaagsan amra'u yani hunguriga iyo dhuunta inuu maro midkana u wanaagsan wa arwa isagaa u cokonaansho badanoo qaabkan ruuxu hadduu u cabo inuu oombaxo yacni baa laga yaabaa nabigu salawat ulahi wasalaamu aleyh wuxuu leey huwa mra'u yani kana ugu wanaagsan xagga dhuunmarka wa arwaa dhanka cokonaanshaha iyo oombaxana yani isagaa ugu wanaagsan wey amra'u waxa weeye waa shayga dhuunta mara yani isagoo wax dhiba aanay kugu imanoo aadan ku saxan ayaa la yidhaha wata uu ku leeyahy fakuluuhu hanii'an mari'an cuna baa la wa tacaala ayadoo bogaadin leh oo laydinku bogaadinayo iyo iyadoo dhuunmarle waliba dhuunta ay marayso xadiikan marka si loo waafajiyo axaadiista kale xadiis kale nebigu wuxuu ku leeyahay idaa shariba axadukum falaa yatanafas fi linaai midkiin markuu biyaha uu cabayo weelkii gudihiisa yaanu ku neefsanin marka xadiiskaas loo waafajiyo waa in ficil loo qadaraayo layidhahda kaana yatanafasu fi linaai ay fii khaariji lina weelka bannaankiisa ku neefsan jiray cilada loo diiday weelka in lagu neefsado waxay yidhaahdeen waa isbedelka biyaha ku imaanaya isbedelka biyaha ku imaanayo taqyiirka ruuxa yani afkiisa ku yimi in biyihii ay u gudbaan baa la diidi ama caafimaad ahaan in calooshiisii ay wax gaadhaan ayaa la diidaya oo nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi sida neefka geelahi uu cabo biyaha hal mar uu cabo hal mar ha u cabina buu yidhi nebigu salawatullahi neefka geelidii hal mar buu yani taangi weynna waa leeyahay oo calooshiisa marka la eego luqun dheerna waa leeyahay hal mar buu marka biyihii fuuqsanaya haddaad marka qaabkaa ruuxu uu daa'imo oo u barto inuu biyaha hal mar ama cabitaanka hal mar u cabo waxaa dhici karta mararka qaarkood ilaahay subxaana wa tacaala insaanka iyo biniaadamka suu u laba hunguri buu u sameeyey labadan hunguri waxaa loogu talagalay wixii cunto iyo cabbitaanna inay maraan ka kalena waxaa loogu talagalay neeftan bini aadamku uu qaadanayo waa meesha ay marto bal ilaahi subxaana wa tacaala biqudratihi awooddiisa iskuma leexanayaan hadday leexdaan wax yar ka kale ay ku leexdaan saxashaad ku waalanaysa naftaa isugu kaa imanaysa indhaha laga yaaba intay ilma intay kaa timaado inaad ilmayso xadaana cali bni khashramin qaala xadaana ciisa ibni yunas ibn abi isxaaq asabiici can rashdayn ibni kuraybin can abiihi kurayb can ibni cabaasin ana nebiy sal alla aleh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa shariba markuu cabayo tanafasa maratayni laba jeer buu neefsanaya nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleyh xadiiska waxaa ku jira nin daciifo rishdayn ibni kurayb ninka la yidhaahdo waa nin daciifa magaca rishdayn ruwaadda saddex saddexda ninba waa daciif saddex ninoo warkooda la qora maaha qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana ibn abi cumar waa maxamed ibn abi cumar alcadani xadaana sufyaan ibni cuyayna can yasiid ibni yasiid ibni jaabirin can cabdiraxmaan ibn abi camra can jaddatihi kabsha ayaydii kabsha wuxuu ka wariyey gabadhan laba gabdhood baa kabsha la yidhaahdaa mid waxa weeye waa kabsha yani binti kacab gabadhii la odhanayay oo kacab ibnu maalik haddii ilaahay ku run ee nin wiiluu dhalay markaa uu qabay oo sidoo kale xadiisulhira bisada iyo axwaasheeda biyihii ku saabsanaa haweenaydii warinaysay waay ama tan yani xasaan ibnu saabit walaashii waay qaalad waxay tihi dahala calaya nabiyu sal alla aleh wasalam nebigaa soo galay suubanaha fa shariba waa cabay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh min fiyi lqirbati qarbadka ama sibraarka afkiisiibuu ka cabay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh qarbadkaasoo mucallaqatin mid la soo laadlaadiyaya qaa'iman xaala kownihi qaa'iman isagoo taagan nabigaa ii soo galay guriga sibraar iyo haddii ilaahay kuu runya qarbad ka soo laadlaaday buu nebigu uu ka cabay faqumtu waan istaagay ilaa fiiha yani qarbadkii xaggiisaan isu taagay faqadactuhu markaasaan gooyey meeshii nebiga uu afka saaray ayaan gooyey barakaysi ay barakaysanayso nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh meeshii nebigu ka cabaybata horta intan ayay dhaafeen meeshii bay mindi ku goysay intiibay meel dhigatay xadiisku waa xadiis saxiixo xumaydi iyo axmed iyo ibnu maaja iyo ibnu xibbaan iyo baqawi iyo <clears throat> qaala alimaamu raximah allahu tacala xadaana muxamed ibnu bashaar xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi qaala xadaana casra ibni saabit alansaari can sumamata ibni cabdillaah qoys anas ibnu maalik qoyskiisii baa xadiiska kale warinaya qaala wuxuu yidhi kaana anas ibnu maalikin wuxuu ahaa yatanafasu midkii neefsada fi linaai ay fii khaariji linaai alaaan saddex jeer wa zacama wuxuu sheegay anasun anas wuxuu sheegay an nabiy sal alla aleh wasalam nebigu kaana inuu ahaa yatanafasu mid neefsada fi linaai ay fii khaariji linaai weelka yani khaarijkiisu ku neefsan jiray alaaan saddex jeer ayib waxaan markaan la qabaynayno fii khaariji linaa aan u leenahay oo ficilka yani waan ugu qadaraynaa waxaa ka sugan nebiga salawatulahi wasalaamu calayhi xadiis dabaraani iyo ibnu maaja iyo qayrkooday warinayaan wuxuu leeyahay nebigu idaa shariba axadukum midkiin markuu cabitaan uu cabayo weelkayaanu ku neefsanin waida araada an yacuuda falyanxa alinaa uma liyacud idaa araada wuxuu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh hadduu doono biyihii inuu cabitaankii dib ugu laabto wuxuu rasuulku yidhi salawaatuulahi wasalaamu calayhi dib haddii ilaahay kuu yahay weelka iska leexiyo markuu neefsanayo kadibna dib ha ugu laabto waxaa kaloo sugan idaa shariba axadukum falaa yatanafas yani yaanu ku neefsanin fi linaai bukhaari tirmidi yani min xadiii abi qataada kaa horena waa xadiii abi hurayra qaal imaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarimi xadaana abu caasim abu caasim nabiil waa daxaaki bnu mahlad can ibni jurayjin cabdilmalik bn cabdilcasiis ibn cabdilcasiis ibni jurayj can cabdilkariim ibni malik aljasari can ilbara ibni sayd ibnati anas ibni malikin bara ibnu sayd gabadh anas ibni maalik uu dhalay baa dhashay can anas ibni maalikin ana nebiy sal alla aleh waslem nebigu dakhala wuxuu u soo galay calaa ummi sulaymin ummu sulaym oo anas hooyadii u soo galay wa qirbatun yacni sibraar ama qarbadna mucallaqatun mid soo laadlaadla ay tahay fa shariba waa ka cabay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh min fami alqirbati qarbadka afkiisii buu ka cabay ama sibraarkii walxaal huwa isaguna qaa'imun mid taagan uu yahay faqaamat ummu sulaymin ummu sulaym baa istaagtay ilaa ra'si alqirbati qarbadka ama sibraarka madaxiisii bay isu taagtay xaggiisa faqadacathaa markaasay goosatay meeshii nebi maxamed salawatulahi wasalaamu caleyh uu ka cabay ummu sulaymna ayay iyaduna samayso way goosatay xadiiku imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya daarimi iyo keyrkoodna way warinayaan waana shawaahid buu leeyahay yani lagu taxsiininayo raawi yani majhuula ku jira bara ibnu sayd waa majhuul laakiin hadihi alqisa yani waqacat likabsha binti haabit alansaariya wa umu sulaym xadaana axmed ibnu nasr annisaaburiyu qaala ahbarana isxaaq ibnu muxamed xadaanaa cubdata yani cubaydata binti naabil can caaishata binti sacd bni abi waqaas cubayda binti naabil iyo cubayda binti naail ayaaanmagaciisa haweenaydan magaceeda ay isugu hayaan cubayda binti naail yani miyaa la yidhaahdaa mise naabil weeye oo babaa la ahriya can caaisha binti sacd bni abi waqaasin can abiha sacd bni abi waqaas waxay ka warisay ana nebiyu sal alla aleh wasalam kaana wuxuu a mid caba qaa'iman ay xaala kownihi qaa'iman xaaluu yahay mid abu ciisa wuxuu yidhi waqaala bacduhum barhkood waxay yidhahdeen ruwaadda cubayda binti naabil ayay yidh cubayda binti naabil xadiiskan daxaawi baa fii sharxi macaani laasaar ku warinaya abu shaykh fii akhlaaqi nebiy sal alla aleh wasalam nuuradiin alhaysami fi lmajmaci sawaa'id ayuu ku warinayaa e, e, e, basaarna uu tilmaamay dabaraani ayuu u tiiriyey sidoo kale sanadkiisa dacfi baa ku jiro isxaaq ibni maxamed iyo jahaalada cubayda binti naabil gabadha la yidhaahdo labadaa cilaa lagu daciifinaya khulaasada markaynu fiirino istaagga axaadiistan o dhan waxay tilmaantay nebigu sal alla aleh wasalam inuu istaag ku cabaho imaamu muslim fii saxiixihii wuxuu ku warinayaa la yashrabanna axadu minkum wahuwa qaa'im ruux idinka idinka midihi yaanu cabbin biyihii isagoo taagan yaanu cabbin iyo sharaabkii buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiistani maxay yihiin waa isbaat xadiikaasaaxaadiista kalena maxay yihiin waa nafyi maxaa kulmay marka bayna alnafyi waalisbaat ayaa kulmay culimmadu marka waxay isku waafajiyeen laba qaybood axaadiista nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh uu istaaga ku cabbeeyey ficilka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu kutusinayaa libayaani ljawaas inay bannaan darteed buu nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh u sameeyey macno kale isku waafajiyeen waxay yidhahdeen nusuustan iska hor imanaysa ee daahirkeeda tacaarudku uu ka muuqdo si aynaan haddaynu nidhaahno qaybta istaaggu waa bannaan tahay waxaynu ka tegaynaa maxay nusuustii diidmada ahayd haddaynu nidhaahno maba bannaana in istaag lagu cabana maxaynu ka tegaynaa nusuustii istaagga tilmaamaysay baynu ka tegaynaa waxay dhahen marka qaaciday ay la yimaadeenoo waxaa haboon bay yidhaahdeen icmaalu daliilayni wlaa min ihmaali axadihima laba daliil in lagu wada camal falaa ka habboon maxay mid in la tuuro oo la ihmaaliyo see ugu camalfalaynaa waxaynu leenahay istaagga in lagu cabaa waa banaan tahay laakiin nahyiga ku jiraa wuxuu yahay annahyu litanziih laa litaxriim xaaraan maaha walow nusuusta qaarkeed xadka haba gaadhsiiso yani ruuxii haddii ilaahay ku ron yahay istaa ku caba haba iska mantajiyo laakiin markaynu eegno yani madhabka nusuusta yani lagu kulmin karae lagu jamcin karo waxa weeye waa inaynu idhaahno nahyigaasi waa litansiih laa litaxriim waa laga wanaagsan yahay af soomaaliyan soo khulaasayno in istaag lagu cabo waa laga wanaagsan yahay maxaa ka haboon inaad fadhi ku cabto laakiin kiin way bannaan tahay qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu maa jaaa fii tacaduri rasuuli illahi sal alla aleh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi cadarkii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka la eego dhaqankiisa iyo qaab abuurkii ilaahay subxaana wa tacaala uu u abuuray cadar uma baahnayn oo dhididkiisa ayaa wuxuu ahaa carafta dumarku haddii ilaahay kuuranya waxay cadarka iyo barafuunka iyo uunsiga iyo ka samaystaan laakiin cadarka nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu isticmaalayay noocee ahaa xadaana muxamed ibnu raafic waqayru waaxidin xadaana abu axmed azubayri xadaana shaybaan waa shaybaan ibn cabdiraxmaan atamiimi abu mucaawiyat albasri ahraja xadiisahu asxaabi kutub ita can cabdilaahi bn mukhtaar albasri laa ba'sa bihi can muusa ibn anas ibni malikin can abiihi anas ibni malik qaala wuxuu yidhi kaanat lirasuuli ilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay waxaa u sugnayd yacnii sukatun tebad baa u sugnayd nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni haan yar ama tebad yar oo diibka iyo cadarku uu ku jiraa nebiga u sugnayd oo yatadayabu minhaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ka udgoonsado yani markaa oo barfuum iyo cadar ahaan markaa uu isticmaalo sukada waxaa la yidhaahdaa waa weelkii uu ku jiray shaygani uu ku jiray waa wax yar oo markaa tebad oo kale ah, ama cuka oo kale abu daauud baa warinaya abu shaykh fi akhlaaqi nabiy sal alla aleh wasalam ibnu sacd fi dabaqaat waana xadiis saxiixa qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaana casrata ibnu saabit can sumamata ibni cabdillaah qaala wuxuu yidhi kaana anas ibnu malikin laa yarudu aiiba anas ibnu maalik wuxuu ahaa midkaan celin cadarka iyo barafuunka marka loo soo taago maanu celin jirin macnaha waxaweye maanu diidi jirin wa qaala anasun anas wuxuu yidhi ina nebiya sala allahu aleyh wasalam nebigu suubanuhu kaana wuxuu ahaa laa yaruddu midkaan celin aan naqin addiiba cadarka midkaan celin ayuu ahaa marba haddii loo soo taago shayga uduga iyo markaa carafta le nebigu ma diidi jirin salawaatuullahi wasalaamu calayhi imaam axmed bukhaari nasaai tirmidi iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutayba ibnu saciid aburaja albaqlani xadaana ibn abi fudayk maxamed ibnu ismaaciil ibn abi fudayk can cabdilaahi ibni muslim ibni jundub can abiihi muslim ibni jundub can ibni cumara qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal aleh wasalam alaaun saddex laa turaddu lama celiyo saddex haddii laguu soo taago lama celiyo sharafta iyo karaamada iyo maamuuskay ka mid alwasaa'idu barkimooyinkii haddii barkimo laguu soo taagoliska xiji darbigii iska xiji hadiidin iyo waduhnu yanii shaygii lagu dhaashanayo saliiddii iyo waxyaabaha lamidka midka iyo walabanu caanihii masqooyinka qaarkood baan walabanu caanaha aanay qorin laa turaddu lama celiyo alwasaa'idu barkimooyinkii iyo wadiibu cadarkii iyo waduhnu yanii shaygii lagu dhaashanayay iyo walabanu caanihii haddii lagu soo taago lama celiyo waa nooc karaamo iyo maamuusa xadiiskuna waa saxiixo saxiixada ayaa sheekh naasir ku saxiix yeelay waxaa warinaya tirmidi abu shaykh fi akhlaaqi nebiy sal alla aleh wasalam waalimaam albaqawi fi sharxi sunna xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu daa'uud adayaalasi cafwan abu daa'uud alxafari can sufyaan athawri can iljurayri saciid ibnu iyaas aljurayri can abi nadrata waa mundir ibnu malik ibnu qudca can rajulin nin waxaa laga wariyey nusqooyinka qaarkood baa ninkaa tilmaamaya huwa dufaawiyu bay ku darayaan can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ileh wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi diibu rijaali ragga cadarkoodu maa dahara riixuhu urtiisu yani waxay daahirto wa khafiya uu qarsoomo lownuhu midabkiisa ragga cadarka iyo baarafuunka ragga lagu yaqaano waa midka urtiisuna ay soo horayso midabkiisuna uu qarsoomo wadiibu nisaa'i dumarka cadarkooda iyo barafuunkooda waxaa weeye maa dahara lownuhu midabkiisu midkuu muuqdo weeye wa khafiya riixuhu urtiisuna ay qarsoonto barafuun soo oo urtiisi ay bannaanka u soo baxayso dumarkii looma ogola nebigu wuxuu yidhi ayuma imra'atin istacdarat famarat calaa qowmin fahiya zaniya haween kastoo barafuun iyo cadarisa soo marisa markay gurigeeda ka soo baxayso oo ragga soo martaoo raggii urti ay helaan waa zaaniyad buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh wa kullu caynin saaniya il kastoo sii fiirisay oo isha la sii raacdayna waa zaani buu yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiisku waa saxiix inkastoo nin majhuuli ku jiro laakiin shawaahid buu leeyahay lagu taxsiinanayo mushkaatulmasaabiix iyo aaayoasamaailkana xadaana muxamed ibni khaliifa wa camr ibnu caliyi qaala xadaana yaziid ibnu suraycin qaala xadaana xajaaj asawaaf can xanaan can abi cumaan annahdi qaala qaala rasuul lahi sal l leh waslem abi cumaan annahdi cabdiraxmaan ibnu millin baa layidhahdaa waa taabici nebiga lamaanu kulmin qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal alay waslm rasuulka ilahi wuxuu yidhi idaa ucdiya axadukum midkiin haddii la siiyo arrayxaanu shaygii udgoonaa haddii la siiyo falaa yaruddahu yaanu celinin fa innahu isagu kharaja min aljannati jannada ayuu ka soo baxay macnaha shaygaa udgoon waxaa laga keenay jannadaa laga keenay buu yidhi qaala abu ciise wuxuu yidhi walaa nacrifu lixanaanin xanaan u garan mayno hayra hada alxadiisi xadiiskan waxaan ahayn u garan mayno xadiisku waa daciifo taabici baa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u tiirinaya oo meesha waxaa ka maqan saxaabigii ninka majhuulkae xanaan la yidhaahdana yani marka waa ku jiraa cadarka iyo diibka marka saasaa nebigu salawaatu ullahi qofka loo soo taago haddaan cillo iyo cudur iyo samboor iyo waxyaabo kale jirin shay qofkii kuu soo taagay ee ku karaameeyey ka qaado wallahu subxana wataala aclam bisawaab acla